bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf almursaliin nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin wacana macahum biraxmatika ya arxam araximiin wa bacdu qaala almusanifu abulwafaa ibnu caqiil raximah allahu tacaala walaa ba'sa bilkhidaabi bilxinaa'i wa huwa yustaxabu wakadalika alkatamu wa yukrahu bisawaad sheekhu waxau ihi walaa ba'sa dhib ma laha bilkhidaabi ismarin bilxinna ay xinno la ysmariyo oo laysku dharoobo wa huwa khidaabkiina yustaxabu waaba la sunneeyaa oo waa sunne wakadalika saasoo kale ayuu ahaaday alkatamu geedka katamka la yhaahdo in laysku dharoobo oo laysku sibaaqana saasoo kale u ahaaday oo waa sunni wa yugraho waa la kahdaa waa la karaahiyaystay bisawaadi madoobaysi timaha la madoobaystana waa karaahiyo sidaas ayuu sheekhu yidhi laa ba'sa bilkhidaabi tacbiirkaa wax badan buu adeegsadaa oo wax sunno ah iyo wixii la mid mida ayuu yidhaahdaa laa ba'sa marka ficilkan khadaba ah waxaa loo isticmaalaa xinaa oo waxaa la yidhaahdaa khadaba bilxinnaayi wixii kale ee la marinayo timahana sibaaq baa loo isticmaalay oo sabaqa baa la yidhahdaa marka xinihii waa la garanayaa oo xinihii waa geed macruufa oo kan casaynaya timaha ee geedkan cilaanka la yidhaahdo laga soo tuujiyo ama maarata marka lasoo raqdiyo katamkuna isaguna waa sidaasoo kale waa nabaat casaan uu ku jiro oo isagana madoobeeye isagu timaha waa madoobeeyaa haddii markaa xidhna qura la mariyo timihii timihii waxay noqonayaan oo garhka la xidhneeyo tima aad iyo aad u cas ama madaxa la xidhneeyo tima aad iyo aad u cas bay noqonayaan haddii laakiin katam keliya la mariyana timo madow oo faaxim ah siduu sheegi doono aswad faaxima ah ayay noqonaysaa marka marka ay aad wanaagsan tahay waxa weeyaan in labadoodii la laysku daro oo xinnihii iyo katamkii inta la laysku qoosho ama se la kala dambaysiiyo madixii loo mariyay iyo garhkii marka sheekhu wuxuu yidhi xukunka wuxuu yidhi walaa baasa bilkhidaabi khidaabkii marintii lagu dharoobaayay bilxinaay xinaha madaxa iyo garka la marsanaayey dhib ma kuma jirto wa huwa yustaxabu waa la sunneeyaa istixbaab ayuu ka cabira culimmaduna waa ay ku kala duwan tahay oo qaar waxay yidhaahdeen waa waajib in madaxa hadduu ciroobo in la maarata cirada la dooriyo oo ama katabkii xibnaha la mariyo ama xibnaha la mariyaa waa waajib bay culimmada qaar yidhaahdeen qaarna waxay yidhahdeen waa sunne qaarna waa mubaax qaarna waa waajib ah, waa xaraam ha idhaahdo oo waa muxaram qaar waxay idhahdeen in la ximeeyaaba waa muxaram qaarna waxay idhahdeen waa sunne waa mustaxab qaarna waxay idhahdeen waa waajib qaarna waxay idhahdeen waa mubaax afartaa xukun ayay ka sheegeen wax makruuh yidhi ma aanan arag marka qolada kolley baa odhanaysa waa waajib imaam axmed iyo baa ka mid ah xadiidkii ayuu deliishanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ina alyahuuda wanasaara laa yasbiquuna fakhaalifuuhum ina alyahuuda wanasaara yuhuud iyo nasaaro laa yasbiquuna ma ranjiyeeyaan garhkooda iyo madaxooda cirada ma beddelaan ee fakhaalifuuhum khilaafa marka khilaafkaasu waxa weeyaan buu leeyahay mukhaalafatu alyahuudi wanasaara waajiba weeyaan buu leeyahy imaamku xadiisku muttafaqun calayhi weeyaan culammada kale a tiri waa mustaxab iyagu waxa ay ku xambaareen yani waxa ugu yar ee fakhaalifuuhum la odhan karaahu waxa weeyaan istixbaab waa in ay sunno tahay kuwa yidhi maaragtay iyagu in la dooriye maaha oo waajib maaragtay sunne maaha in waxay deliishadeen axaadiista odhanaysa inaan la rifin cirada inaan la rifin oo waxba laga bedelin man shaaba shaybatan kaanat lahu nuuran iyo axaadiista lamida ah laa tantifshu shayba kuwii aan soo marnay cirada harifina iyo wixii la mida ayay deliishadeen sida ugu fiican waxaa la yidhaahdo xinnaha in la marsadaaho sunne weeyaan waajibkana waxaa ka leexinaya ficilkii saxaabada oo saxaabadii qaarna maynan marsan xinno mayan marsan oo way ka ansaxday qaarna way marsadeen saxaabadaan xinada marsan waxaa ka mida oo ay ka ansaxday cali bin abi aalib ubay ibnu kacab salamata ibnu lakwac anas ibnu maalik iyo jamaaco kale oo saxaabadii ahi timahooda maynan bedelin oo ciradii maynan waxba maynan marin abubakar iyo saxaabo badan ku jiraana iyaguna way xinlaysteen sidaa daraaddeed tafsiirka had jeer nusuustana saxaabada in loola noqdo oo fahamkooda loola noqdo ayay tahay markaa waajib iska cad intaasoo saxaabi ah kamaynan tageen oo waxa weeyaan arrin iska mustaxab ah oo eh, ayaa lagu xambaarayaa marka in xinihii la marsadaahu isagu sunno weeyaan eh, sheekh aan sharxiisa eegaay waxau yihi mashaayikhdayadii ibnu cuthaymiin oo kale weligiina mada mu marsan buu yidhi maarata xine markaan weydiinno nii sheekh maxaad u xinaysan weyne wuxuu yidhi wallaahi lahu kulfa wayashuqu calaya kulfa ayuu leeyahay oo yani waa idhibayaa had jeer haddii aad mar walba xinayn weydo hoostu ka soo caddaanaya ha dhowto wixii oo kale kaan ah sheekha iyaga ibnu baasna karh badan muusan lahayn oo garhkiisu khafiif buu ahaa laakiin marna wuu xinayn jiray marna wuu ka yar caddaan jiray xinaha ayuu ayaa dib uga dhici jiray marka markaa wuxuu odhan jiray in xinaha aan markiiba lagu degdegina ficilkii saxaabada sheegayo kaanuu yata'akharuuna fi lkhiaab ayuu ibnubaas odhan jiray <clears throat> marka adigu arrin insha allahu tacaala iska sunnaa weeye oo marba kolleyba in la dooriyo xidnaha oo la mariyo waa sunne sidaa daraaddeed oo dhan iyo nasaarada iyo gaalo dhan waa madax caddahay waa aragteen muslimiintu se waa xidnaystaan <clears throat> wuxuu wayukrahu bisawaadi sawaad baa la karaahiyaystaa wuxuu ka cabiray sheikhu timaha in la madoobeyo karaahiye ayuu ka cabiray sidaasina madhabka imaam axmed qowlkiisa raajixa weyaan madhabka ayuu ku socdaa sheekhu marka culimmadu isna waa isu khilaafeen marka laga reebo dagaalka jihaadka oo culimmada ay qaaray soo naqliyeen inay maarata itifaaq tahay inuu qofku iska madoobaysto oday weynoo ciroobay inuu gaalada u madoobaysto hays yidhaahdeen halkaa garmadooba ku soo jira oo nimaan kacayn baa ku soo jira laakiin dee odaygii markiiba seeftaa lagula soo ordaya haddii oday madax cad la arko khaasatan weliba berigii lagu dagaalami jiray seefta dee odaygu xooggiisu waa kala dhiman yahay <clears throat> marka waxay dhahdeen ha laga boqo haybadii waxaa keentee in la madoobaysto maaragtay culimmadu ittifaaq bay culimmada qaarkii ku soo naqliyeen dagaalka wixii aan dagaalka ahayn in timaha la madoobaysto aqwaal bay culimmadu ka leeyihiin intaan aragnay shan weeya waa xaaraan bay culimmada qaar yidhahdeen qaarna waxay dhahdeen waa karaahiyo qaarna waxay dhahdeen waa bannaan yahay bilaa karaaha ayuu bannaan yahay qaarna waxay idhaahdeen waxaa u bannaan yahay gabadha xaaska ah oo ninkeeda isu qurxinaysa nin kaste uma bannaana qowl kale wuxuu odhanayaa imaamu zuhri baa laga wariyeyoo waxa uu leeyahay dhallinyarada maaragtay dhallinyarnimada ku cirowday ee wejigoodu weli uu biyaha leeyahay ee maau shabaab weli dhallinyarnimada maarata biyaha tufaysa iyagu inay iska marsadaan waa u bannaan tahay laakiin odayaasha wejigooda duuduubmay ee gabo da'du ka muuqato kuwaasi uma bannaana ayay culimmadu leedahay ayaa sheekhaas bu yidhi badan oo soo dhoweynaysa qowlka imaamkana waa jiraan waayo kulle saxaabada qaar ka mid ah ayaa timaha madoobaystay cuqbatu bnu caamir ka mid yahay xasan bnu cali uu ka mid yahay laakiin waxaa la odhan karaa dee nahyiga meesha ku soo arooray muunan gaadhin oo nebiga calayhi salaatu wasalaam abu quxaafa markii loo keenay waxa uu yidhi maarata hada bishayin arrintan maarata cirada waxoogaa ka bedela oo janibiyuhu sawaad marka culammada muxaqiqiinta xadiiska garanaysaa waxay la badan leeyihiin laftigaas waa iska mudraj oo janibiyuhu bisawaad kaas waa la nuneeyey laakiin xadiid kale oo waciida ayaa jira oo odhanaya waxaa jira maaragtay aakhiru zamaanka ayaa waxaa soo yasbuquuna bisawaad ka xawaasili laa yariixuuna raa'ixata aljanna qolo oo madaxa madoobaysata iyo garhka ayaa akhirusamaanka soo bixi doonta oo sida bahalka la shimbirka gulgulihiisa ama bahalkan xamaamka la yidhaahdo halkiisa kan timahooda ay u madow yihiin kuwaasi jannada urin maayaan marka waciidkaasi waciid adag oo shadiida weeyaan oo aan maaragtay lagu dhiiran karaynin weyaan haddii xadiidka kale la ydhahdaba waa mudraj waciidkaasi ayaa isaguna meesha yaalla oo ugu yaraan karaaho ama alaxwadu tarkuhu in la yidhaahdo weeye oo madaahibtu uma badna waxaan saa u leenahay dee culimmadii badankeedii ma qabaan in yani ay tahay xaraam ay tahay ilaa qowl madhabka imaamu shaafici ah oo imaam nawowi u rajaxay oo uu yidhi madhabkaasa raajixa ayuun baa taxriim ka qaba ama muxaram in maarata timaha la madoobeeyo laakiin madaahibtii culimmadu uma badna iyaguunbaana wallahu aclam faham gaara dee fuqahadu ayay iska leeyihiin markaa kolleybaa in layskaga tago aan timadowaa la marsan oo rinjiga madow timaha lagu sibaaqin sidaasi ayaa fiican yakuunu qowmun yasbuquuna bisawaad ka xawaasil alxamaam xadiiskaas waciid buu sheegayaa oo ayaa jiri doonta timaha madow ku rijiyayn doonta dabadeedna wuxuu ekaanayaa hadhow garhkooda iyo waxaas iyo ka xawaasil ilxamaam bahalka xamaamka ama qoollayda xawsaladiisa amase cunihiisa adigu markaa waa wax yaroo madow baan malaynayaa laa yariixuuna raa'ixat aljanna abu daa'uud iyo keyrkii baa weriyey markaa waciid buu sheegaya xadiiskaas wallaahu aclam walaa ba'sa bilkhidaabi khidaabka dhib ma lahaa in la mariyo bilxinaa'i xinawoy huwa yustaxabu waa la sunneeyaa wakadalika saasoo kale u ahaaday alkatamu katamku wakadaalika saasoo kale ayuu ahaaday alkatamu katamka marka labadooda in laysku daro ayaa sunnuhu yahay katam gaara ah haddii la mariyo waa madoobaanaya sheekha madhabtii eh, xanaabiladu ku socdaaye wa yukrahu bisawaadi sawaadkuna waa karaahiye ayuu leeyihi qaala raximah llahu tacaala walaa yajuusu ma bannaana an yakhluwa arajulu ninku inuu la gaar noqdo biimra'atin haweeney qof dumara inuu gaar meel gaara la tago ma bannaana haweenaydaasoo leysad lahu aanu ahaanin bimaxramin maxram aanu ahaan maxramkiisi iyo maxaarimtiisiina aan ahayn walaa yajtamicu ma kulmaan rajulaani laba nin walamra'ataani laba haweenayaa curyaanayni labadaasoo labadaasoo qaaqaawan kuma kulmaan fii furaashin furaash gogol kuma kulmaan gogoshaasi huwa xidin keligeeda isagoo labadii qof aan midna wax saarnaynin gogol qura kuma wada jiibsan karaan walaa izaalin mara kuma kulmaan go ama hoosgunti waa xidin oo keligooda keligiisa ayib sheekhu halkan wuxuu leeyahay laa yajuusu ma bannaana an yakhluqa rajulu biimra'atin sidaa weeyaanoo waxa weeyaan waa min baabi taxriimi alwasaa'il wasaaishu waxa weye laha axkaamu lmaqaasidi waxa weeyaan waxay ku gaadhsiinaysaa xaaraan bay keeni kartaayo kugu ridi kartaa haddaad gabadh gaar isula taagto ama aad meel gaara dee la gasho dabcan haddii khalwo la ydhaahdo waa inaan idinla joogin weeyaan ama beel bannaana ha la joogo ama meel asturan ha lagu jire waa markii aan cidi kula joogin oo cidiba ku arkay weeyaan marka ninkii inuu la qalwoodo haweeney xaaraan weeye waa xaaraan waa min baabi eh, taxriimi alwasaa'il weliba waa taxriim wasaa'il ilwasaa'il hadday gaar isu baxaan inuu waxaa la yidhaha inuu gacantooda iskaadho u salaamo ama uu maaragtay eh, dhunkado dabadeedna tii ka weyneed ay sii noqoto ayay noqonaysaa culammada qaarna sadudaraa'ic bayya yidhaahdaan labada culqulmo waa ogol yihiin macnaha waa ogol yihiine maalikiye iyo xanaabilo iyo qoladaas waxay ka cabiraan sadudaraa'ic waddadii xaaraanta ku gaadhsiinaysa oo la awdo qolaalkana waxay idhaahdaan waa min baabi taxriimi alwasaa'il sida uu ku sheegaayo ashbaah wanadaayir suyuudi uu leeyahay waxaana sadudaraa'ic ay ku sheegayaan waa taxriim alwasaa'il baa la yidhahdaa marka labadoodaba laakiin macnaha waa isla ogol yihiin in shaygu hadduu ku gaadhsiinayo xaaraam isagina xaaraam noqonayo karaaha ku gaadhsiinayo karaaha noqonayo haddii waajib lagu gaadhayo waajib noqonayo sidaa iyo waaba ogol yihiin qolo walba waa ogoshay culummada ee tacbiirkunbaa kala duwan marka axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay ku tidhi oo laa yakhluwanna rajulun biimra'atin ilaa maca dii maxramin yaanu la kelin noqonaynin haweeney aan xalaal u ahayn ama maxramkiisii aan ahayn ilaa maca dii maxramin maxram inuu la joogo mooyaane haweenaydaas wamaa khalaa rajulun biimra'atin ilaa kaana shaydaanu aaliahuma tarwadii iyo keyrkii waa ti ay wariyeen hadduu nin maaragtay uu haweenay gaar ula baxana ajnebigana ka saddexaadee la jooga waa shaydaan shaydaanna hadduu la joogo meesha waa garanaysaano <laughs> muxuu la joogaa shaydaanku meesha <laughs> shaqadiisu qabsanayaa weeyaan haddii meesha shaydaan soo galo shaydaanku sidiisa meel iskama fadhiisto madaalo weeyaan shaydaanku shaqadiisuu ka qabsanaya weeyaan walaa yajtamicu kuma kulmaan wa iska macnaha waxaa loo jeeda ayay ku kulmin buu u jeedaa sheekhu rajulaani laba nin mra'ataani laba haweenaya iyoo qaaqaawan fii firaashin waaxidin gogol gogolkuma kulmaan marka haddii aynan qaaqaawanayn oo ay daruuro keento waa isu iman karaan oo waa ku kulmi karaan labadii nin meesha oo haddii dee sariir qura la hayo ama furaash qura lahayo dee mid walba maryihiisi xidhan yahay oo labisan yahay mid walba hadduu dhinac kaga soo yar jiibsado dee dhibaato ma laha labadii haweenka ahaana hadday dharkoodii xidhan yihiin oo ay daruuro keento oo mid walba gogoshiisa dhinac kaga soo yar jiibsado dhib ma laha laakiin haddaan daruura keenin daruura haddii aana keenin laba nina ah inay sariir ku wada jiistaan ama furaash ma aha oo waa xaaraam laba haweenayna inay sariir ku jiifsadaan ku wada jiifsadaan ma aha oo waa xaaraan taana waxaa laga faa'iidaysanaya xadiidkii nebiga calayh isalaatu wasalaam uu yidhi fariquu filmadaajici miyahayd sabiga iyo sabiyadda markay qaan gaadhaan carruurtu ku kala kaxeeya hurdada ku kala kaxeeya marka waa sidaas waxaana loo diidayaa waxaasi waa min baabi taxriim alwasaa'il ama sadi dalaayic inay dhibaato ka timaado ayaa la diidayaa oo wax ka weyni ama shaydaan ka shaqaysto qaala raximahu llahu tacaala walaa yajuusu ma bannaana tacaamudu eh, xuduuru eh, lahwi wallacibi walaa yajuusu ma banaana tacamudu xuduuri lahwi lahwiga iyo cayaarragaadda cayaarta ragga waaweyn wallacibi iyo cayaarta carruurta tegitaankooda in loo qasdiyaa ma bannaana walaa shayin shay tacamudu xuduuri shayin shay uqasadkiisa shay xaadiridiisa uqasadkiisu ma bannaana shaygaasoo milal malaahiyi lahwigii ka mid a almudribati ee wax murqaaminaysay wadaalika kaasi kuwa malaahida wax murqaamaya waxaa weeyaan ka dabli durbaankii nuuc durbaanka ka mida weeye wa zamri iyo tuubadii wa khusa waa la khaas yeelay min daalika madkuurka xaggiisa lahwiga waxaa laga soo khaas yeelay addafu ka defka la yidhaahdo daramalkii linikaaxi binisbati linikaaxi marka nikaaxa loo eego haddii nikaax loo garaacayo oo dufka loo tumayo nikaax isaga waa la soo khaas yeelay waa liqowli nabiyi sala allahu calayh waalih wasalam aclin nikaaxa iclaaniya oo muujiya guurka muujiya wadrubu calayhi ku garaaca bidufi duf ku garaaca halkan sheekhu waxa inagala hadlayaa waxaan lahwiga la yidhaahdo ee lacibka ah waa wax iska baadila macnaa lahwiga waa wax shay baadila oo aan faa'iido lahayn weeyaan iyo lacibka qur-aankana way ku soo aroortay aayadaha qaarna marna lahwigaa la hormariyey marna lacibkaa la hormariyey ilaa laba meelood lahwiga horeeya meelaha qaarkood ilaa saddex intaasoo jeerna lacibka horeeya marka wax un kolleyba ittakhaduu diinahum lahwan walaciban waxa weeyaan wax la caayayo iyo waxaan faa'iide lahayn ayaa maaragtay loogu sheegay qur-aanka inay tahay ammaan looguma sheegin marka malaahidu waay kala baxdaabay culimmadu yidhaahdeenoo mid jaa'isa iyo mid mamnuucaba waa leedahay xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sheegay oo waxa uu yidhi nahwigu lahwi kuma sugnaanin ilaa maaragtay fii alaain saddex mooyaane saddex uun baa lahwiga ninka loo ogol yahay ninka ragga ah taadiibu rajuli farasahu ninka oo faraskiisa tababaraya oo marba fuulayo oo de ku ciyaarayo oo soo jiiraynaya oo yani xagna maarata ciyaaraya jimicsi uga jeeda xagna faraskiisii tababaranaya ka labaad waxa weeye mulaacabatahu ahla reerkiisii oo uu maaragtay iska cayaarsiinayo oo faraka ciyaariya wax la mida iyo wax lahwiya uu la samaynayo ka saddexaadna waxaa weyaan warramiyahu biqawsi qawskiisii inuu tuurtuurayo ku shiishbaranayo marka kuwaas waa lahwi bannaan waayo waxay ku gaadhsiinayaan baa la garanayaadoo ayaa waajib ah ama se dee sunno ah marka lahwigaas waa bannaanya lahwiga intii kale waa xaaraan sheekhu markaa wuxuu yidhi walaa yajuusu ma bannaano tacamudu xuduuri lahwi lahwiga tegitaankiisa in loo qastiyo iyo walacibi ciyaarta walaa shayin walaa tacamudu xuduuri shayin min almalaahi malaahida wax ka mida xaadiritaankeeda in loo qastiyo malaahidii almuطribati ariba yarabu araban waxa weeyaan ah, waa khifa qofku inuu yaro fududaado marka culimmadu waxay idhaahdaan waxaa fudaydka eh, lixusnin aw lisuruurin farxadna waa u fudaydin karaa murugana eh, fudaydkaas waa sababtiis way noqon kartaa laakiin hadda badana waxay ku caanbaxday qofka maaragtay murqaanka iyo jaaska iyo heesaha iyo hebel baa dhacay iyo hebel baa qiirooday iyo marka hees wanaagsan loo qaado ama qasiide wanaagsan loo qaado habka noocaas iminka kan heesaagaba murib bay yidhaahdaan murib ayay yidhaahdaan ninka filaan waa murib ama waa mutarib ama waa taruub waa farxiye waxay waxaasay ula baxeen weyaan marka darabkaasu waxa weeyaan waa waxa la tumayo ee aswaada iyo muusiqada iyo wixii la mida weeyaan marka wadaalika ka dabli bahalkaa la yidhaahdo durbaanka meeshii laga tumayey weeyaan marka isagu isku sibay u samaysan isagii dufku waa waxaa yara goobaabanee sidaas anigu bahalaa ma kala qaaneen laakiin culimmadu waxay leeyihiin midna labada wejiba waxbuu ku leeyahay labada dhinacba dhinacaana wixii laga garaaci lahaa buu ku leeyahay dhinacan kalena haddii loo rogo wixii wax yaroo ballaarno aad qori kabseed moodo weyaan ma garanayana waa arki jir lakin ma garanaya wax saaa giraansanoo marka ah, meelahan marka la gargaraaco se la yidhaahdo kulley sawd buu bixina dhindhii bu odhanaya waa dhindhiidhaalinaya marka labada dhinacba hadduu ku leeyahay waa dabli bay ku leeyihin labada dhinacba hadduu ku leeyahay wixii la waa dabli dafku laakiin dhinac qunu ku leeyahay dhinacna waa ka soo xidhan yahi marka isagu xaggan sare ayaa laga garaacaya dafku xagga samayska waa iskaga mid axaadiistana kuuba ayuu ugu soo arooray yani waxaa iman doonta waqti yustaxallu alxilu walxariiru walkhamru walkuubatu walmacaazif oo kama qaala sal allah aleh wasalam axaadiista saasu sheegaysaa inuu waqti iman doono la xalaashan doono macaazifta iyo maarata waxaa la muusikaa la tiriyo ee la garaaco iyo kuubada kuubaduna waa bahalka dabliga weeyaan mar waa un bahal sawd leoo aablu aladii yurabu bihi yakuunu daawajhin wa daawajaynin sheekh wuxuu leeyahay qaamuusul muxidka wuxuu ka soo guuriyey laba wejiina waa yeelan karaa weji qudhan waa yeelan karaa wa jamcuhu adbaalun wa ubuulun wa saaxibuhu abbaalun abbaal oo abbaalkeenni waa ekaadee inagu abbaalka maxaynu odhan jirne abbaal dabbaal ma taqaanin wa xirfatuhu adibaalatu xirfadda shaqadaa ninka yaqaanana dibaalo ayuu yaqaanaa ayib <clears throat> wa ka zamri oo kale zamrigu waxa weeyaan bahalka la ydhaahdo tuubo dheer ama qasabka sonkorta oo kale ama se hadhuurka oo kale oo inta labada af laga qodo ayaa lagu fooriyaya eh. markaa waxba yaqaanin kuwa wax tumay qalbyada tumaa waa yaqaaneen dadkanuna imika heesaa kuma ficnin alxamdulilah si kalenu belaysanahe inkastaa laga yaabo dhallinyarada hoosta inay ku wadato moobalada iyo waxaasae waxaan jirin masraxiyadii iyo riwaayadihii iyo tiyaatirradii iyo berigii annagu aanu kornay wixii dunida yaalley ma yaaleen iminka laakiin hoosta dee ka socotaa baan malanaya hoostaa laga nuugaya marka waa qalab adigu almuhim bahal turba ahoo la yeedhinayo weeyaan oo intuu idhaahdo ku fooriyo bay sawd bixinaysaa dhiidhiidh bay odhanaysa marka durbaankaa la keenayaa kiitar baa la keenayaa kan baa la keenayaa intaa waxaa laga baa sagaal qalaba ama shan iyo shay in la garaaco shan iyo midba dhawaaqa minuc ku dhufto dabeed meeshu ay isla qayliso waxaa hugmayay ka mid tahay markaa iyaduna marka waa kaasoo wazamri waxa weeyaan waa tuubadii ama turbadii la yeedhinayey weye wakhusa min daalika taa waxaa laga khaas yeelay addufu dufki baa laga khaas yeelayoo bahalkan yaree maaragtay durbaanka isagu way iska xidhan yahin oo dhinac quruu leeyahayoo labada dhinacba isu jiimin maayaan linikaaxi binisbati linikaaxi marka nikaaxa loo eego isaga dufkii waa la baneeyey buu leey liqowli nabiyi sal allah aleh wasalam aclinu nikaaxa ayaa yidhi buu yidhi iclaan sameeya oo nikaaxa iclaaniya wadribuu calayhi bidufi sheekh albaani wuxuu leeyahy raximah ullah aclinu nikaaxa intaas baa ansaxday sanad xasana ayib aclinuu <clears throat> hada anikaaxa wajcaluuhu fi lmasaajidi wadribuu calayhi bidufi tirmidi baa saa wariyey aclinuu hada anikaaxa wajcaluuhu fi lmasaajidi wadribuu calayhi bidufi qaala tirmidiyu hada xadiisun qariibun xasanu fi hada albaab qariibun xasanun fii hada baab laakiin kolley culammadu intaa ma intaa dambe oo aclinuu haada nikaaxa wajcaluuhu fi lmasaajidi iyo masaajidada waxay idhaahdeen haddii caadaba laga dhigto in aroosyada had jeer lagu qabto bidac weeyaan waaba min albidaci bay idhaahdeen marmar waa lagu qaban karaa laakiin haddii layska caadaysto in aroosyada lagu qabto masaajidada uun bidac baaba kutubaha qaar ay qoraanayni bidca tahay arrintaas marka meelaha loo adeegsado dufkaas waxaa ka mid a nikaaxaas way bannaanta ciidda maalmaha ciidda way bannaanta waxaa laysku qabtay iyadana haddii uu qof soo galo oo uu ka maqnaa soo galo iyana durbaankaama loo garaacayaa fii quduumi alqaa'ibi iyo fi khitaan marka la gudo inamada ee gudniinku uu guul ku dhammaado ayib dadka qaarna way ka sii badiyaan laakiin saddexdaa meelood oo ah alciid dee nebiga calayhi sala slam xadiiskiisa baa ku soo aroorayo iyadoo laba hablood ay markaa dufkii garaacayaan ay heesayaan waa tii markaa uu soo galay abubakr radia allaahu canhu waa kuu ka tag nebiga waa kii nebigu ka tag calayhi salaatu wasalaam ina likulli qawmin ciidan qolo walba ciid bay leedahay wa haada ciiduna kan maanta waa ciiddeenna iska daa markaa dufkaa way garaacayeen nikaaxana isagana waxa culimmadii waxay yidhaahdeen nikaaxii dumarkii inay garaacaan waa loo ogol yahay haddii qof qaa'iba uu jira oo muddo badan maqnaa oo lagu farxay soogelidiisa isagiina waa loo garaacayaa laakiin waxay isku qabteen ma qof walboo baa mise waa madaxda iyo qof madaxah iyo imaam iyo qof caalimah iyo qof maaragtay yaro aad u qiimo leh oo bulshada dhexdooda qiimo weyn kaga fadhiya unbaa loo garaacayaa oo had jeer marka madaxda lasoo yar dhawaynaye iyo yaa waxaan cardada la yidhaahdo ee la yidhaahdo ee lagu soo yardhaweeye umarada iyo halkaasay ka socotaa wallaahu aclam culamada qaar waxay dhahen maya nabiga calayhi salaa slam ile xadiiskii loo deliishanayaa wuxuu ahaa nabigu markuu tabuu ka soo noqday sala allahu wasalam ayaa gabadhi u timi markaasay tidhi yaa rasuulallah waxaan ilaahay ugu nadray haddii aad nabadgelyo kaga soo noqoto meesha an adriba calayka biduf inaan kugu garaaco waxa weyaan durbaanka kugu dultumo farxadda darti markaasuu haddaad nadartay dee iska samay marka culamada qaar waxay dhahayn waa nadarkoo qura qaar waxay dhahayn may nebigay ku gaar ahayd calayhi salaatu wasalaam ila isagu dadkaoo kale ma laha adigu almuhim laakiin haddaba un culimmadu waa iska tasaamixuuna fuqahadii quduumkaas xataa haddii xaasku ninkeeda ay u yar garaacdo hadduu muddo ka maqnaa farxaddii haddii habla yaryara gurigii ka garaacaan durbaankaasi dhib ma laha bay yidhaahdeenoo ninka ay ku faraxsan tahay ayay ku soo dhoweynaysa wahusa min daalika taa waa la khaas yeelay intaa wixii aan hayni oo deliil ma laha shuruud buuna leeyahayoo shuruuddiisa waxaa ka mid ah inaanu silsilado iyo qalab dheeraada oo sanqar badan leh aanu ahayn oo bahal cod badan bixinaya inaanu hayn uu iska dhugdhug leeyahay waa inuu iska digdig leeyahay shardiga labaadna waa inay dumar garaacaan ee hadday yidhaahdaan rag anagii baaba tumanayna maxay tahay iminka nasrada ayay idhaahdaan nasradii qasaa'idka iyo waa kuwan rag baabaa la dhaca marka taasina maaha dumarkii khasta habeene marka bahalkii waa inaanu silsilado iyo qaylo dheer oo maaragtay muusig bixinayn talabaad waa inay dumar garaacayaan labadaa shardi haddii la helo ciidda iyo nikaaxa iyo haddii qaadim uu qof soo galo saddexdaa meelood baa lagu garaacan karaya wallaahu aclam qaala raximah allahu tacaala walaa ba'sa dhib ma lahaa biruqyati ruqyada dhib ma laha biasmaa'i illaahi tacaala in wax lagu ruqyeeyo dhib ma laha lagu tufo wakadaalika saasoo kale u ahaaday attacwiidu magangelin bihi asmaada ilaahay in la magangeliyo qofkii oo magangeli ahaan loogu xidho dhib malaha walaa basa biasmaailahi saasuu idin qorayso maaha sidaasaa ku qoran nusakday laakiin sheekhan shaarixa wuxuu leeyahay walaa ba'sa biruqyati baan u malaynaya inay noqonayso in lagu ruqyeeyo oo lagu tufo qofka biasmaa'illaahi magacyada ilaahi tacaala dhib ma laha waana sidaas oo min xadiii abi saciid waa kii ahaa ana eh, jibriila alayhi salaam ata nabiya jibriil baa nebiga u yimi oo xanuunsanaya faqaala ya muxamed ashtakayta faqaala muxamed ashtakayta waad xanuunsanaysaa faqaala wuxuu yidhi nacam haa markaa jibriil wuxuu yidhi bismi illaahi arqiika min kulli shayin yudiika magaca ilaahay baan kugu ruqyeynaya asmaada ilaahay baan kuugu ruqyeynaya min shari kuli nafsin aw cayni xaasidin allaahu yashfiika bismi illaahi arqiibka xadiiska rawaahu muslim marka ruqyadaas insha allah kutubu sheekh ayaa kaga dherigteen yanii towxiidka iyo wixii maaragtay shirka asqar iyo akbar iyo waxaan u maleynayaa halkaas maasha allah <coughs> marka iyo maaragtay qur'aanka ayaa waa laysku tufi karayaa waa laysku ruqyeyn karayaa walaa baasa biruqyati ruqyo lagu sameeyo biasmaa illaahi tacaala dhib ma laha wakadalika atacwiidu bihi waa sidaas qaala raximah llahu tacaala wtadaawi bilxijaamati walfasti walkayi wa shurb adwiyati jaahizun watadaawi isdaweyn bilxijaamati toobin laysku daweeyo walfasti tiiftiif walkayi kuweyn amase gubid wa shurbil adwiyati dawa la cabo jaa'izun waa bannaan tahay walaa yajuusu ma bannaana atadaawi isdaweyn bimuxaramin shay xaaraama in laysku daweeyaa ma bannaana walaa najisin bishayin najisin shay nijaasa in laysku daweeyaa ma bannaana waqad ru'ya waa la wariyo can axmeda imaam axmed waxaa laga wariyey raximahullah karaahatulkayi baa la wariyey iskubid karaahiye uu karaahiyaystay iyo wa qaطcu lcuruuqi ciriqyada in la jaro wa riwaayat aluulaa riwaayada hore oo ayna bannaan tahayna ayaa ah saxo badan atadaawi isdaweyn bilxijaamati xijaamo in laisku daweeyaa waa bannaanta tadaawigu waa isdaweyn culimmaduna waxa weeyaan jumhuurtoodu waxay leeyihiin tadaawiga in laisdaweeyaa waa sunne waajibna waa noqon karaa waajibna waa noqon karaa oo haddii qofku maaragtay dawadii haddii aan matalanba haddii la haddaan qofka lugtaa la jarin ama fartaa la jarin jidhkao dhan ba israayeynaysaa oo dhimashoy keenaysaa in la jaro lugtii la jaro ama gacantii la jaro waxa weeyaan waa waajib bal culimmadu waxay fadwoodeen lajna daa'ima iyo culummada maaragtay mucaasiriinta ay waxay fadwoodeen qofkii xoog leh ee dhallinyaro ee dawada diiday khaatiirtiina ilowba ilo ay boqolkiiba maaragtay sagaashan ay leeyihiin xanuunkii wuu ka bogsan karaa in qasab lagu daweeyo lagu suuxiyo oo camaliyadda qasab loogu sameeyo fataawaha noocaas ayay leeyihiin marka waajibna waa noqon karaa sunnana waa noqon karaa axaadiis fara badanna waa uu leeyahay iyadoo intaasaan iskaga tegaynaa laakiin dawada haddii aanay rajo lahayn ama dhibaatadeedu ay ka badan tahay mararka qaarkood karaahiye iyo xaaraaniyo wuu yeelan karaa oo axkaamulkhamsiyi waa ku dareeri karaa haddii aad ogtahay tahay boqolkiiba boqol xanuunkan inaan waxbaba laga qaban karayn oo la yidhaahdo oh, waa kii loo dhimanayey inaad tidhaahdo xoolahayguna hay raaceen ood boqol kun oo dollar isku dawayso xaaraan buu noqonaya wax bannaan ma noqonayo mar haddii ay leeyahaan faa'iide male ama boqolkiiba intaa weeyaan wixii oo laga dayriyo atadaawi marka bilxijaamati halka kanu waa tuubinkii marka tuubinkuna waxa weeyaan inta lagu soo nuugo shay la yidhaahdo mixjam oo toobin la yidhaahdo ama mixjama la yidhaahdo ama quraarad ha ahaado ama gees ha ahaado ama qori ha ahaadee deedna dhiiggii hadhowto lasoo tiftifo weeyaan dabadeedna wuxuu u wanaagsan yahay bay idhaahdeen meelaha kulaylaha ah meelaha kulaylaha ah tuubinka u fiican dayib ee jidhka sarena isagaa u fiican oo qurxinta jidhka iyo dhiigga xagga sare jooga ee maaragtay aan hoosta maraynin isagaa u fiican oo isoo deyntiisa ugu wanaagsan marka waana sunne qofkii markaa wax toobayana xajaan baa la ydhahdaa marka qofku inuu toobo istoobo waa sunne ka waran isaga kasbulkhabiii e, e, kasbul e, maarata xajaami khabiii waata la yidhi xaaraan baa waxaa lagu qaataa maya xaaraan maaha nebiga calayh salatu wasalaam nin baa toobay ujradiisii buu siiyey nebiguna xaaraan ma bixiyeen laakiin xoogaa waxa weyan saynu halkiiba ku soo maraynay basasha iyo toomta iyo waynagii waa khabiif khabiidkana laba macnaa loo jeedaayo khabiid xaaraama iyo khabiid danaa'a ah shay liito oo yaraho laga fiican yahay laga habboon yahay wayuxilu lahum alayibaat wayuxarimu alkhaba'is halkaas waa xaaraan walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquuna kaasina waa shaygii danii ahay yara hooseeyey marka waxa weeyaan qofkii toobinkii waa ku qaadan karaa laakiin waa xirfad hoosayse weeyaan oo bacdu selef waxay idhaahdeen waxa weeyaan waa kasbun fiihi danaa'atun khayrun min mas'alati innaas waa shaqo inaad toobin la noqoto oo dadka toobtaa waa shaqo danaa'a ku sugan tahay iyo hoosayn laakiin waxay dhaantaaba yidhahdeen dawarsiga inaad dadka shaxaado dadka wax weydiisato marka tadaawigii waa bannaan yahay ayib watadaawi istaweyn bilxijaamati toobin la laysku daweeye iyo walfasdi tiiftiif marka fasdigu fasada yafsidu fasdan wa fisaadan waxa weeyaan in xididka loo jeexo si dheer dheeraan loo jeexo xididka ayaa la kala jari maaye waxaa loo jeexayaa si dherar ah saasaa loo jeexayaa markaasaa dhiiggii ka soo baxaya markaa dhiigga adag iyo meelaha qabowiyo ayuu ku fiican yahay bay yidhaahdeen walkayu watadaawi bilkayide dabkii in laysku daweeyo ayaa iyaduna bannaan buu leeyahay wa shurbi adwiyati adwiyadii cabitaankeedii wa shurbi adwiyati adwiye la cabo laysku daweeyo jaaisun intaasba waa bannaanta halkaa kayiga culimmadu waxa ay maaragtay ka leeyihiin hadal fara badan laakiin waxa uu noqonaysaa kayigu aakhirulcilaaj weeyaano marka dambe uun waa bannaan yahay laakiin biqadri alxaaja waa inu noqdaa sidaas ayaynu maasha alla ayaynu aynu odhanaynaa inaynu kaga tegaynaa oo haddii la ogaado dabka inuu keenayo bogsashiya uu keenayo isagu waa bannaan tahay waa bannaanta walaa yajuusu ma bannaana atadaawi isdaweyn shay xaaraama in laysku daweeyo ka warran ma bannaan tahay xaaraamtu way kala qaadeen qaarkooda waxay idhaahdeen xaaraantu ma khamri noqotay mise waxaan kan khamri ahayn khamri in la isku daweeyaa ma bannaano nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa askareeyey wixii aan xaaraam aan khamri ahayn oo muxaramaadka kale ana culimmadu waa isku khilaafeen laakiin waxa ay culimmada ay muxaqiqiinta ay leeyihiin shay muxarama in la isku daweeyaa ma bannaana walaa yajuusu tadaawi bimuxaramin oo dhiiggii masfuuxa ahaa ee dareerayay xoolaha iyo nijaastii iyo sumti iyo bahalihii kale ayana la cunayey sibaaci iyo adigu wixii xaaraana in la ysku daweeyaa ma bannaana walaa yajuusu tadaawi bimuxaramin walaa najisin sidaa uu sheekhu yidhi ayay culammada weliba xanaabilada u badan iyo muxaqiqiintoodu ayay ku nuxnuxsadeen culammada la yidhaahdo axnaaf iyo shawaafic iyo ibnu xasam iyo wuxuu yidhi waa bannaan yahay wa bannaan yihiino xaaraamta haddii dawo lagu sheego si kalena aan loo haynin waa bannaanta in xaaraan laysku daweeyo alaxnaaf washawaafic wabnu xasam waa bannaan yihiin bay yidhaahdeen laakiin shuruud baa u xidhan waxay idhaahdeen horta waa inay xaajo darani qofka u haysaa laba wax kale inaan la helayn saddex qalabatu danni in lagu bogsoonayo danni qaaliba ah, boqolkiiba siddeetan iyo wixii la mida waa in maaragta la haystaa inta haddii la haysto wixii aan khamri ahayn khamriga nebigaana iskariyey calayh salatu salaam fa innaha daaun yidhi wixii aan khamri ahaynee muxaramaadka kalea waa laysku daweyn karaa bay yidhaahdeen qolo walba adiladeeda leedahaye almuhim sheekhaa ah, sidaa yidhi baynu qaadanaynaa walaa yajuusu ma bannaana atadaawii bimuxaramin walaa najisin waqad ruwiya waxaa la wariyey can axmeda karaahatu alkayi laga wariyey kayiga inuu karaahiyaystay iyo waqaطcu lcuruuqi cirqa in la jaro wariwaayat lula asax oo inay bannaan tahay wamaraa ninkii arkay min alxayaati xaalay bahalayyihiin iyo abeesooyin shayan shay arkay fii manzilihi gurigiisa ku arkay falyuudinhu ha ogeysiiyo alaaan saddex in badaa haddii markaa ay u muuqato bacda daalika intaa dabadeed qatalahu waa dilayaa hadduu saddexdaa ku tegi waayo waqad qaala alimaamu axmed radia allaahu canhu imaam axmed wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay dudufyatayni bahalkii liidnimaha lahaa maskii liidnimaha lahaa walabtar iyo dabagoos qatalahu wuu dilaya walam yudinhu ogeysiin maayo waa dudufyatayni kii liidnimaha lahaa alladii kii weeyaan bidahrihi dhabarkiisa ay ku taalle khadun liid baa ku yaalla aswad oo madow laba liidu midmadow buu leeyahay oo barbara ah walabtaru dabagooskuna alqaliidu lqasiiru danabi waa ka dabada gaabane dabada adag leh xagga dambi u weyahayoo waa gungumi wa sifatu qawlka sifadiisa waxaa lagu odhanaya alladii qowlkaasoo yudinhu uu ku ogeysiinayaa qowlkaa sifadiisa waxaa weyaan imdi tag bisalaamin nabadgelyo orod ku bax warniyo guriga iga baxo orod nabadgelyo ku tag ow idhab bisalaamin nabadgelyo ku tag waman midkii arkay min alxayaati bahalaha hoose abeesooyinka iyo waxaa ninkii arkay shayan shay min alxayaati xaaluu ka mid yahay shayan shay arkay fii manzilihi gurigiisa ku arkay falyudinhu ha ogeysiiyo alaa saddexdaa waa laisku qabtayoo ma saddex maalmood ba saddex mar culammadu waxa leeyihiin waa saddex mar xadiiska alaata ayaam sheegaya ma ansixin ayib markaa saddex mar baad odhanaysaa niyahow ilaahay baan kugu dhaariyey uxariju calayka billaah ilaahay baan kugu dhaariyey hort gurigayga markaa sababteeduna waxay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam maalmihii khandaq la qodayey godka khandaqa markii la qodayey ayaa inan shaabahoo dhallinyaro abaa ah jiray oo reer ansaareeda oo caruusah shaqadii markuu muddo wax ka hayey buu i dee rasuul allah caruus baan ahaayo war aan soo eego wuu fasaxay oo wuuhi hubkaagana sii qaado dabeedna xaaskii caruusadii iyo albaabka soo taagan buu ugu tegey intuu yaro qiirooday ayuu warankii ula baxayo isii ku dhufo markaasaytii war waranka xeraystoo balukaadii wixii soo bixiyey kaalay arag aqalka soo gal sariirtiiba abeesa la duuduuban ugu tegey abeesadu de waa ninkaas iska mujaahidka ah ee warankiisa sitee intuu warankiisa ugu soo qabtay ayuu dhulka soo dhigo waa ka taagay way galgalata lama oga kebadii hordhintay ma abeesadii baa hordhimantay mise inankii baa hordhintay ansaartii iyadoo yaacaysay u timi nebiga calayh salaatu salaamoo waxay ahayd nebi allah arrintaasaa dhacdee udcu llaaha lana yuyiihi lana udcu llaaha yuxyiihi lana ilaahay noo bari ha noo soo nooleeye wuxuu ihi nebigu dib uu dhintay ninkii istaqfiruu lisaaxibikum istaqfiruu lisaaxibikum war dembidhaaf inanka weydiiyo waxaa jira ina bilmadiinati qolo jin aa jirta oo islaamtay oo guryaha degan haddaba waxaad samaynaysaan haddaad ku aragtaan iyo abhiya saddex jeer ilaahay mataqaanaa naga bax ku dhah abeesada hadduu tegi waayo markaa dee waad dili kartaan marka culamada qaar baale madiinay ku gaar tahay qura ay ku gaartahay laakiin waxa ay culimmadu rajixeen kale waxay dhahan maya meesha lagu arkaba gurigii lagu arkaba xayaatulbuyuud weeyo bahalaha masaska iyo abeesooyinka guriga guryaha ku jira oo dhan weeye laakiin labadaa waa laga soo reebay labadaa waa laga soo reebayoo bahalkay anigu ma arag hadda garan maayo ma xasuusto laba liid buu ku leeyahay adoo dusha marsanoo barbaraale bahal halisa jilbis iyo halaq waxaa tidhahda kan kalena waxa weeye waa abris gungumi waa bahal murxay oo dabadii u yara buuran yahay baadaan maska kale dabadiisaa soo dhuubata moogta xaggaa dhabarka dhexdii u weynyahay maska afka horena waa u dhuuban yahay dabada dambena waa u dhuuban yahay dhexduna waa yara xooggan tahay kani waxa weeye dabadiisiibaaba malaasanba waxaad mooddaa abtar baad moodda dambiduba go'antaad mooddaan alqaliidu lqasiirudda nabi weeye kaa isaga waa la dilayaa ogeysiislaan min kayri iidaan baa la dilaya ayib waman ra'a ninkii arkay min alxayaati xaalo abeesooyinka ka mid yahay iyo masaska hoose shay-an fii manzilihi gurigiisa falyu'dinhu alaaan haddee wax kastuu noqon karaa abeesuu wuxuu noqon karaa jin waqad yakuunu xayatan afca abeesan waa noqon karaa wax kastoo noqon fain badaa lahu hadday u muuqato bacda dalika qatalahu waa dilayaa radi allaahu canhu raximahu llahu inuu yidhaahday ahayde waxa uu yidhi imaamku in kaana hadduu yahay dudufyatayni kii liidnimaha lahaa liidadka lahaa iyo walabtaru in kaana dulufyatayni dudufyatayni iyo walabtaru abtar hadduu yahay qatalahu waa iska dilayaan walam yudinhu ogeysiin maayo odhan laga bax odhan maayo wa dudufyatayni ka liidnimaha leh alladii kii weeyaan bidaahrihi dhabarkiisa uu ku yaallo khadun liid baa ku yaala liidkaasoo aswad madow walabtaru ka dabada go'anina alqaliidulqasiinudanabi weeyaan wa sifatu lqowli alladii yuudinhu ku ogeysinaya waxa weye imdi tag bisalaamin nibad ku tag ow idhab ku tag bisalaamin ow ilaah baan kugu dhaariye naga bax wa yajuusu waxa bannaan qatlu lawsaaqi wasaqii in la dilo goodaadadii walaa yajuusu ma bannaana qatlu namli quraanjadii noocyadeedii in la dilo ma bannaana walaa taqriibu ajxiratihinna guryaheedii iyo godadkeeda in la qaraabiyo ma bannaana wa yugrahu waxaa la karaahiyaystay waxaaba xaaraana qatlu alqamali baashii injirta loo ohan jeeya in lagu laayo binaari dab in lagu laayo walaa yaxilu xalaal maaha ma aha xalaal qatlu dafaadici addafaadici rahi dilkiisii xalaal maaha lianna nabiya sala allahu alay wasalam nebiga naha wuxuu nahyey can qatli difdaci difdaca amaraha dilkiisa ayuu nahiyey yuu hadila nebigu ayib awsaaqdu waa noocyo badan wasaq ayaa la idhaahdaa marka in la dilo weeye nabiguna alai sala sl xadiis wuxuu ku yihi qofka marka u horraysa dila ee ku dhufta ee taa kaga taqlaso boqol darajo ayuu leeyahay xasan miatu xasana marka guryahana way joogtaa waana halis sababna waa loo dilayaayo sababta loo dilayana waxaa weeye nabiyulaahi ibraahim waa tii dabka ku afuufaysay waxba waynaan soo hayn nabi ilaahay bay ka qayb qaadanaysaxayawaanka kaleo dhanna waa deminayn walaa yajuusu ma bannaano qatlu naml bahasha la yhaahdo shinnida lafteeduna waa saasoo kale la dili maaye shinnida iyo maxaanku dhahdaay quraanjada iyo in la dilaa ma bannaana walaa takhriiba ajxilatihinna oo nebi ambiyada ilaahay ka mid a ah ayaa quraanji qadhiinto markaasuu meesheediiba kharaabiyey tuuladeediiba sitaa lala hadloo la yidhi maxabad qura oo maaragtay ku qaniintay ayaad ummaddan oo tasbiixsanaysay u halaagtay waxay culimadu waxaa laga yaabaa inay shareecadiisa ku bannaanayd wa yukrahu waxaa karaahiya ah qatlu baashan la ydhaahdo injirta injirtu dee waa tan ka dhalata uskaga madaxayse ugu sii daran tahay binaari in la soo guro dabka lagu guro si kaluun baad u dilaysaa waad dilaysaaye si kalaad u dilaysaa laakiin naar ku dili mayse waa qaacidadii caamka ahaydoo dabkaba in lagu cadaabo xayawaan ilaahay in lagu cadaabo ma bannaana laa yucadibu binaari ilaa rabunaar ayb walaa yaxilu xalaal maaha qatlu dafaadici baalkan diftaca la yidhaahdo raha in la dilo xalaal ma aha bahalkaasu waa xayawaan yaroo biyaha aan soconayn iyo hadjeer fadhiya iyo marka roobka badan ee biyaha ka tago iyo ayuu halkaas u joogaado waa ka halka kaciya wuxuu sameeyaa naqiiq cod yar buu sameeyaa codkiisaasna waxaa nebigu yidhi waa tasbiix laa taqtulu difdaca fa sawtaha aladii tasmacuuna tasbiixun wataqdiis laa taqdiru difdica difdica hadilinina sawdka aa maqlaysaan uu leeyahay soomaalida waxay tiraada wuxuu idhaha anarah ragguna rag maxay ahayd anigu waxaan ahay rag ragguna rah weeyaan buu idhahdaa waxaasay ka sheegeen waa iska hadal sheeka meel waaye <coughs> sawdkaasi waa tasbiix buu yidhi fa ina nebigii ilaahayna waxyaabihii ka baktinayay dabka ayuu ku jiray marka khasaaisiisa waxaa ka mid ah waa wax dhegawadan iminka haddaad isagoo dhadhaadahaya aad saqadha ceelka jidhaanta soo aado markaad ku soo dhawaataa uu shib aamusaya mar alla markaad ka dhaqaajiso ayuu kaa dabceeya dhadhadha markan ciyaalkahmas ohan jiray eega balada waxaan ciyaya ma u soo dhowaana shib ma ka tagtay halkiisi wuu ka miisaya marka waa rahaas xayawaanka markaa dilkiisu saddex qaybood unbuu qaybsamaayo xayawaan layna amray in la dilo iyo xayawaan lanaga nahiyey oo layidhaha dilina iyo xayawaan laga aamusay isagana waxau asla markaa inaan la dilayn xayawaankii lana yidhi dila sida wasaqa ama fuwaysaqada kuwii filxilli walxaram lagu dilayey xayawaan layna amray inaynu dillo xayawaan xayawaanla waa lanaga nahiyey sida maaragtay quraanjada iyo difdaca iyo wixii lamida shinnida iyo xayawaan lanaga nahiyey weyaan inaynu dillo xayawaanna waa laga aamusay marka kaa laga aamusayna sabab la'aan iyo dhibaato la'aan loo dili maayo isagoo aan adyad iyo dhibaato kugu samaynin walaa yajuusu ma bannaana ikhsaa'ulbahaayimi bahaayimtii xayawaankii mayeedhaanka ahaa geelii iyo adhigii iyo in la dhufaano walaa in lagu gubo binaari dab in lagu gudo lilwasmi sumid la suntayo ah, walaa yajuusu buu ka cabira lakin waa masaladaas waa daciif ikhsaau lbahaayimi bahiimada in la dhufaano ma bannaano saasuu yidhi laakiin waxa weeyaan waa la haddii maslaxa keensato waa la dhufaani karaa oo laba sababood baa loo dhufaanaayo matalan ba inuu iyagu isdilaan oo dee is ama awrtiis cunto dee waa loo dhufaanayaa ta labaad waxaa loo dhufaanayaa hilibkeeda in la macaaniyo oo had iyo jeer hilibka qoodho waa hilib maaragtay leh shuruf leh iyo maaragtay sunaadho hilibka qoodho dee ma macaana hilibka waxa weeyaan wanka tuman iyo awrka dee maxaanku dhahdaayey awrka la dhufaananayo waasaa hilib macaan iyo markay qoodh noqoto marka labadaa sababoodba culimadu waxay idhaahdeen waa loo dhufaanaya laakiin ninkan camaliyadda samaynaya waa inu nin xaadiq ah oo aan dhib u geysan weeyaan walaa kayuhaana ma bannaana binaari dab saasuu sheekhu yidhi laakiin masalada lafteedu wejiga daciifka ah maraye waa la sunti karaa xoolaha wejiga unbaa laga suntaynin nebiga calayhi salaatu wasalaam xayawaanka ciddii maarata wejiga ka sumada ama wejiga dabkaga dhijisa waa uu nacladay dameer buu arkay maarata wejiga laga suntay markaasuu yidhi yaa sidan sameeyey lacanahu llaah wuuba nacdayba marka wejiga iyo suurada laga maaragtay laga sunti maayo laakiin sida kale in loo suntaa oo xayawaanka nebiga calai salatu slam ibli sadaqatin geelii sadaqadda waa la sunta geela kale baa laga duwayaa waxaa kaloo la calaamadiyaa hadiga hadiga ku socdaa maaragtay xaramka isaguna ishcaar baa lagu sameeyaao waa la calaamadiyaa marka haddii sabab loo maaragtay loo dabkani laakiin waa inuu yahay dab uun dee logorta goynaya qofka jirkiisa in lagu cadaabo maha neefka oo de sumadda waa la sugaa bay dhahdeen waxaa lagayaba intay dabka u gashadaan wax siyaada ah shuquuq ka siiyaan way dhacdaa sooma ma timaha uun jarsheef timaha waa inaad uun eegtaa timuhu inayna soo noqon mesha haddii timuhu ku soo noqon waayana way suntan tahay sidaas bay ku fiican taha malaynaya lakiin haddii yani neefka layska gubo qof badawi u gubo wallahu subxaana wa tacaala aclam insha alla berrito insha allah ardadii ku taxnaydeen kitaabkii sheekha sheekhu ilaa sagaalkii barka inu iska soo gelayaan malaynaya insha allah tobanka soo geli jiray sagaalkii barka dee anna waa iska daba lafalafaysanaya hadii la yado si aanu daba lalafaysanay baarak allah sheekh mise sagaalka dib u qaadaa ha waayahay waayahay himmaddaa fiicane sagaalka haddii la yidhaahdo iyo gebagabadii kitaabka aynu soo dabargeyno soo diyaargarowno ayaynu insha allahu tacaala aynu inoo ballana wallahu subxana wa taala